dhamaantiyo wax lideeya weeyaan aqaysboorkiis weeye qubbilaa dhulkeena aqaysboorkiis weeye qubbilaa dhulkeena bulshoy bulshoy bulshoy alanteenu waadaa bulshoy bulshoy bulshoy alanteenu waadaa kulan wacan kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duhurka yeenen dhegeysta saaxiibayaal meelkasta aad joogtaan taariikhdu waxay ku beegantahay saddexiyo tobanka februaayo sanada labaatan saddexiyo labaatan barnaamijka waxaanu ku eegi doonaa eh, ciyaaraha duhur ka yeenan eh, ciyaarihii la ciyaaray kooxda kubadda cagtay mansity guushii muhiimka ahayd ay gaartay aynu eegi doonaa iyadoona sidoo kaleeto saaxiibada aynu eegi doono kooxda kubadda cagta manchester united ina guushii ay gaareen lidis ay garaaceen iyadoona sidoo kale barcelona kooiy toban dhibcood ay hogaanka horyaalka bermeliga ee waa horyaalka laliigaha ay ku qabteen sidoo kale talyaanigana ah ee kooxda kubadda cagta naaboli ayaa sanadkan weliba codareynaysaa guushii ay gaareen iyo juventusna guul ayay gaareenayeen oo eegi doonaa caawna koiy tobanka habeennimo kooxda kubadda cagta everton iyo weliba liverpool ayaa wada ciyaari doona saaxiibada inter milanna way ciyaari doontaa ee kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha doorka waayahay hadii haddiinu egno kooxda kubadda cagta manchester eh, city ayaa guul muhiima ah ka gaartay kooxda kubada cagta ee eh, lagu magacaabo astonvilla iyadoona guushaasi muhiimka ahayd kooxda kubadda cagta mancity gaartay ka dhigan toddobaadkan gudihiisii kooxda kubadda cagta mancity ay dabcan doonayaan in gebi ahaanba horyaalka ee eh, premier league ay gacanta ku dhigaan haddaba mancity qorsheed waxay ahayd isla toddobaadkan ay soo gabagabeeyaan qorshihii koowaad waa uu fulay waxay garaaceen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabay stevilla saddex iyo hal ayaa lagu ciqaabay waa qeybta hore ciyaartaba afar gool waa saddex gool ayay markaasi dabcan ay ka dhaliyeen rudria ayaa bilaabay kadib ikay gundogan ayaa ku xojiyey kadibna ciyaaryahanka lado mahares ayaa afartan shan daqiiqo gool ku dhaliyay qeybta hore ciyaarta saddex gool waxba ayay ahayd kadib ciyaaryahanka yihahdo witkenis ayaa eh, goolka calanka u keenay kooxda kubadda cagta ee stafilla marka mancity guusha muhiimka ay gaartay waxay ka dhigan in hadda saddex dhibcood ay usoo jirsadeen kooxda kubada cagta ganars haddii kulanka soo socda badiyaana oo arsenal marka laga badiyo hogaanka horyaalka brmer leaga kooxda kubada cagta ee mancity ayaa la wareegi doonta hadaba ciyaartan markiinu eegno astonvilla iyo weliba kooxda kubada cagta mancity inta badan rodri waa uu ka adeegyahay kooxda kubada cagta astonvilla sidoo kale ika gundogan hata uu jecel yahay marka macity inay badiyaan waxay ka dhigan tahay in eh, dabcan ciyaartooydii eh, muhiimka ahaa markii la eego uu safka kuwaad kusoo bilaabay sida ika gundogan oo kale ninka lairahdo eh, debronia iyo benado zilfa marka waxaa ki la dhigay ciyaaryaanka lairahdo rico lewis ilaa akanji sida akay oo kale marka u yaqaana beb guardiola kulmada markaasi dabcan guush u baahan yahay in iskuadkiisii uu saxo ama eh, shaxdiisii marka uu muhiim u ka dhiga marka mancity way guuleysteen iyadoon hadda mancity afartan sideed dhibcood ay leedahay labaiy kulan oo ciyaareen shan kamid a ah waa ay badiyeen saddex kamid ah ayay barbardhac galeen afar kamid ah ayaa la garaacay marka mancity waxay kaga wanaagsan tahay kooxda kubadda cagta arsenal dhanka goolasha ama farqiga goolasha kooxda kubadda cagta man city goolashay dhaliyaan iyo kuwa laga dhaliy markii la kala jaro waxay hadda leedahay dhibcood halka arsenal leedahay labaatan iyo sideed dhibcood marka man city kolley toddobaadkan waxay muujiyeen in ay diyaaru tahay inay markaasi dabcan arsenal ay kula tartami karayaan sidoo kale ay rajeynayaan toddobaadkan gudihiisa inay hogaanka horyaalka brimier league ay gacanta kuriyaan ayaa saaxiibada wel waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duhur ee k n n manchester united waxay garaaceen kooxda kubadda cagta ee leeds united iyadoona manchester eh, aan laga reebi karin kuguuleysiga horyaalka bermeliga tusaalahaan oo kale haddii arsenal ay ugu cadcaddahay eh, cityna sidoo kale ay khatar badan tahay manchester united iyadana guul muhiim ayay gaartay taa oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta city siniska iyo weliba kooxda kubadda cagta lediflis iyo weliba kooxda kubadda cagta ganris ay yihiin saddexda kooxood sanadkan la saadaalinayo boqolkiiba afartaniyo sagaal waxaa leeyahy koxda kubadda cagta arsenal ayaa horyaalka ku guulaysan karaysa sidoo kale boqolkiiba afartan iyo sideed waa mancity halka markii la eegana manchester united tahay kaalinta saddexaad loo saadaalinayo xataa newcastle waxay ka mid tahay kooxaha loo saadaalinayo saaxiibada ay soo wici karayaan oo dabcan barnaamijkaay si toosa ka qayba qaadan karayaan oo falaqeen yar oo markii aynu eegno saaxiibada aynu siin doono sanadkan arsenal toddobaadka gudihiisii markii la eego oo kulanka arbacada oo kale xaalada mancity oo kale mancity markaan xataa manchester united iyo saaxiibada soo barnaamijka way soo waci karayaan furuhu waa afar soddon iyo shan eber sideed sideetan afar ayay soo waci karayaan furuhu waa afar soddon iyo shan eber sideed sideetan afar si toos ay ah barnaamijka ciyaaraha duur ka yeelin saaxiibada kaga qayb qaadan karayaan dhanka kalena haddii eegno manchester united guushii muhiimka ay ka gaareen ladies united waxaa leeyahay waxa ay manchester united ay muujinayaan inay tahay koox markaa sanadkan iyadana aad aad u khatar badan raash iyo weliba ciyaaryahan ka tirada garnaajow ayaa aad aad loo ammaanaya waayaha saaxibada ugu horeeya ayaan soo qabanaya oo iminkanba barnaamijka si toosa ah kaga qayb qaadanaya oo markaa waa ka saaxibka ugu horeysa low alo salaamu calaykum waalaykum salaam waraxma alleh waa ka manchester united leeds united ee guul muhiima ah ay ka gaareen markaynu eegno sanadkan manchester waxay ka mid tahay kuwa ku guulaysan karaya horyaalka brimileaga adigahaantaada manchester taageerta si dhow aadawen aadawen insha allah waxa waaye halkan waa ka daba yimid waxaan idinna insha allah kulanka soo socda horta inay arsenal iyo manchester city ay ku dhamaato baraaji ku dhamaato ayaan rajaynayna aad iyo aad oo anugu cadna sanadka inaan kaa doona ugu cadna insha allah aad iyo aad in arsenal ay badiso iyo in man city ay badiso keeba is leedahay darooga markii laga soo tago wallahi aniga ciyaarta in arsenal badi doonto laakiin anaga dan loo hubaysa in baraaji ku dhamaato dan loo jirtaa aad iyo aad idinkana badisaan la saraa soo garaacdaan waaya waaya waa kaa taageerasa manchester waa kuwaan wa waxay taagan yihiin innaga cid maaragtay dabcan ka reebi karta horyaalka bermeliga malahan marka waa ka su-aalahaan oo kale haddii mancity iyo arsenal barbare ay galaan kooxda kubadda cagta manchester ee badiso manchester waxay ka sarmari doontaa kooxda kubadda cagta mancity sidoo kaleeto waxay usoo jirsan doonaan dhibco gaaraya la afartoo dhibcood ay usoo jirsan doonaan wax ka yar mise afar dhibcood meelaha ay usoo jirsanto marka kulankaasi fursad ay u tahay kooxda kubadda cagta manchester waa manchester haddii ay badiso weeyaan oo ay guusha muhiimka ay gaaraan marka taageerayaasha arsenaal iyadana sidoo kaleeto waxa ay markaasi dabcan ay rajeynayaan in kulanka ay guulaystaan haddaba manchester city toddobaadkan waxay doonayaan gebi ahaanba markii la ego in markaa hogaanka horyaalka brimier leaga ay la wareegaan tusaalahaanoo kale waa waxa ay ka badiyaan kooxda kubadda cagta aston villa iyadoona kooxda kubadda cagta manchester ee city kulanka toddobaadkan ee arbacada soo socota haddii ay badiyaanna hogaankii horyaalka brimier leaga oo ay arsenal bilihii ilaa iyo setembar ilaa iyo maaragtay dabcan ilaa december ilaa iyo markii la eegay january ilaa iyo markii laego shan bil meelaha ay gacanta ku haayeen haddii markaa toddobaadka gudihiisii lagu soo gabagabeeyo arsenal xaqiiqda waynay jebi doonaan laakiin arsenal xal ciyaareedkan waa kooxda markii la eego dhibcaha ugu badan ee ka heshay hoomkooda markay ku ciyaarayaan marka arsenal hoomkooda ku khatar badan yihiin waa koox markaas gurigooda aad aad u wanaagsan marka masity xil ciyaareedkan kulmada bannaanka ah ay aadeen tusaalahaan oo kale anfield stadium ayay aadeen waa la garaacay waxay aadeen garoonka oltraford waa la garaacay sidoo kaleeto laba guuldaro ay la kulmeen waxaa garaacda ah kooxda kubadda cagta brentford marka inta badan masity koley xil ciyaareedkan afar guuldaro ay marayaan laakiin xaqiiqadu waxay tahay arsenal iyo mancity waa kulan adag iyadoona kooxda kubadda cagta mancity kulankii ay shalay guusha muhiimka ah ka gaareen ay ka dhigan tahay in horyaalka bremeliga saddexda kooxood ay uga cadaabta yihiin city ilaa arsenal ilaa iyo weliba kooxda kubadda cagta ee manchester saaxiibada jaaniskooda fursadooda ayna siin doona Caixons Boy. Ah, bueno. Ah, Shouki, I'm a great one. Es que Sama, waayaa saaxiibada fariimaha inoo soo diraya iyo kuwaana soo wacaya ayaynu eh, dabcan fursadda ugu badan siin doonaa ee eh, saaxiibada waxay soo waci karayaan furahu waa afar soddon iyo shan eber sideed ayay soo wici karayaan oo si toosa barnaamijka ciyaaraha door ka yeelan ayay kaga qayb qaadan karayaan furuwa afar soddon shan eber sideed sideetan afar saaxibada farimaha iminkaa noo soo diraya haddii nu eegno axmed cabdi waxa uu leeyahay waxaa taageera kooxda kubadda cagta arsenal waxaa rajeynayaa in eh, dabcan toddobaadkan gudihiisa aynu garaacno kooxda kubadda eh, cagta ee lagu magacaabo masiti marka taageerayaasha arsenal waa kaa saxaabada kale oo barnaamijka ka qayb qaadanaya ayaanu fursad siin doonaa oo kaga qayb qaadanaya balse dhow haa waa ku maqalnaa soo dhow waaya saaxib barnaamijka ciyaaraha door waa la socotaa ah, haye bal soo dhowow yaa is leedahay eh, dabcan toddobaad gudihiisa waad aragtay masiti way badisay arsenaal waa laga badiyey oo yani barbadhacay gashay inkastoo dabcan laba dhibcood muhiima ay lumiyeen manchester united oo kale saddexdaasi kooxood ayaa uga cadcadi leeyahy sanadkan aad iyo aad marka anu waxaan dhibaanay oo maasiti inay koowaad dal soo dhagaareen maadaama liverpool aqoon haadiya taageer liverpool hata ay sanadkan adiga waxaa ujeedada ugu weyn booska afar sare noqon doonta soo aad iyo aad aad iyo aad waa ku maqlaa liverpool marka waxaa waay balaayotii ka ursaneo aad iyo aad aad iyo aad caawa everton ka waran horta caawa everton everton aad yaad aad yaad marka inaa badisaa rajeynaysaa waayahay waayahay waayahay saxaabada barnaamijka qaadanaya ka mid yahay ah, saaibka oo barnaamijka ka qayb qaadanaya waayahay eh, markaynu eegno eh, saaxibada fariima iminkaan inoo soo diraya fursadooda waynu siin doonaa bal saaxibada kale aynu weli jaanis ka siin doonaa wacalaykum salam warxasanow aad yaar indivilis waxaa weeyaan waxaa waaye aad yaar ninka fursadii ka faaidnaa looga faaidana sida caligaa aad iy aad kulankaas aniga arsenal waxa waaye sifir xumaaye yaa ka daaru lahay reer united lahay sidii horta inaad yaa ka qaadoo maadaama saddex xirida saddex sano isku xirida annagu la hirta noo yaallo aad iy aad ee sidii qaata sidii ma qaata dadka qaaysa arsenal ka qaato aad iy aad garba annaga garba la noo yaallo hore oo shaqaysanay marka hore hore oo shaqaysanay leeyahay xadka la ku qaadina waa ka waa ka waa ka taariikhdu waxaa jirta hal koox oo laba jeer koobka xigta saddex jeer ku guuleysatay waana manchester united oo markaa dabcan marka rikoorka manchester waa la jebin karaya masity ayaa jebin karaysa marka waa ka waa haddii ay ku guuleystaan sanadkooda saddexaad masity saaxiibada kale aynu farsii doonaa soo dhowo waayahay dhowr wanaagsan saaxib sare soo dhowo waayahay saaxib sare barnamijka waa la socotaa barnaamijka ciyaaraha doorka k n n aad iyo aad arsenal waxaa weeyaan eh, labada kun ugu dambeysay waxay lumiyeen shan dhibcood hadda xaaladda ma saalan aa leedahay <laughs> aawadda markaa artaytana niyo kulan kasta nin inkeedkendhiibay hawla balaayaa u garan ku hayaa afar iyo labaatan saac sagaashan daqiiqo gelisay afar labaatan saac macnaha noo inuu bedelo ma wareegido aad iyo aad aad iyo aad haddii gabriel jesus uu soo laabto bal ka waran kulankaasi kulankaasi ma ciyaare laakiin eh, dabcan ninkan gabagabada bishan ayuu soo laaban doonaa sida la leeyahay saas haddii kala tahay intanaasna shacbiyada isbedelidoodma laakiin ninka ay ka gel yidhahdeen oo nin ilmaha jilbiska lasugaadaga bugii waawiga xukuma doona ma cabso ninkan yow arsenalna koo iyo toban nin waayo astirday koo iyo toban waa la qaafsiiyey saxdeen macnaha <laughs> qaabkii u qaateen qaabkii u gabiyeen qaabkii macnaha dunuuleen waxaa dhan macalimiinta dhan macnaha waxaysan in arsenal marka ku jaxooyi doonaan ay shacbiyeen macalimiinta dhan waxay taagan yihiin arsenal dhinac aad iyo aad aad iyo aad marka halleen ab macquul baa dhe <laughs> hadalena adinkaley eedoodeena aada shaqeeya maxaa masalan ninkaa gelsiin inuu marmar kusoo tuuro mar cudka kale soo barasha ka keeno tirsa kusoo tuuro laakiin inkadhiya hadaan jiraa hadaleena adaan ku socaa halkaas leena baa la qabaa ugu dambeyn labadi kun loo dambeysay waa la akhriyey maasitiana fashiisay macnaha gabacdina guulaada gaarlaan aad iyo aad haddana waxaa leeyahay bisha february haddii wala gaaro arsenal waxaa weeya bilahan bilaheeda maaha arsenal intaan taageeraya arsenalo ciyaartan u shaqeysa weligii sidoo horu socoto maba arkinba markii suuriyaad loo saadaanayo jalaadna u shaqaysaa ciyaartan u shaqaysaa mugii weligeed sida horyaal loo saadaansiiyo dhibcaa shaqaysa maba arkinba hadda labaatan kulanay dheesay labaatan kun kulanay dheesay labaatan kunta kulan toban iyo dhowr kulanay badasay majiyada toban iyo todoba kulanay badasay majistar iyo dhibciiga dhumisalaankaa aaminsanaya inaan soo laaban doono arbacadana in maansit gaartay saddex dhibcood iga qaadato arsenal horyaalkan waa ka ahay waa ku waa ku daadha markaas waa ka ahay arteta iyo macalin guardola waa arag xalay macnaha shacadiisa waa kala dhigashay kow wuxuu haystaa laba shaxood soo dhigata haystaa marka waxaan haysanaya arsenal iyo arteta inuu fashilma doono macnaha arbacadaas dilaax ka qaada haduu wax kale wahay dilaax ka qaadi aad iyo aad aad iyo aad laakiin arsenal toddobaadka markii la eego hoomkooda ay ku wanaagsan yihiin eh, markii la eego manchester ay kusoo garaacday hoomkooda sidoo kale liverpool marka ma sidoo kale way kudari karaan asleya <laughs> waaya aad iyo aad aad iyo aad saaxib sare saaxib sare waa kaa eh, saaxiibada barnaamijka ka qaadanaya aad iyo aad inaa ugu mahadcelinaya marka inta badan markaad horyaal ku socoto ama horyaal doonaysa inaad ku guulaysato waa in kooxda kuga soo xigta had garaacdaa si aad markaas rajadaada ugu weyn aad rumayso marka arsenal qiimaynta ugu badan waa in markaas todobaadkan ay garaacda arsenal eh, macity waa haddii doonaya horyaalka premier league laakiin haddii lasii garaaco xaalad si kale ay noqon doonta waayo saaxiibada kale aynu fasi doonaa soo dhow waa ku maqalnaa aad iyo aad aad iyo aad devlis aad iyo aad waxaa weya toddobaadkan waa badiseen kaalinta labaad a gasheen laakiin astonvilla markii laga badiyey ayaa kaalin saddexaad u laabateen bal dabcan rajada horyaalka brmeliga ka waran rajada rajada waxaan rajada in manchester city iyo arsenal ay barajadaadaan manchester united ay badiso aad ayaa rajayna insha allah aad iyo aad saaxib sar waa kaga mahadcelinaya waa ka waa ka reer manchester waxay leeyihiin kulanka soo socda haddiiba micnaha maar labaduba waa in markaas dabcan barbare ay galaan marka fursada u tahay koox kubadda cagta manchester haddii barbaro la galo marka saaxiibada ayaa markaa eh, dabcan fursad siin doonaa bal soo dhow waa ku maqlnaa soo dhow aad iyo aad waan kaa qaadna walaasha soo dhow nimca barnaamijka la socotaa haye soo dhow aad i aad arsenal markaanu ka jabantaha labada kun ugu diba shan dhibcood lumiyaan toddobaadkan waa la garaacay aad i aad barbarey galeen aad i aad aad i aad marka mada xanuunkii hore waa u xiistay ma lii karaa <laughs> aad i aad aad i aad marka weli laakiin aad i aad waayah waayahay alla sheega kaga mahadcelinayaa barnaamijkaas sidaa aad ugu qurxul dambe barnamijka kaga qayb qaadatay weli waxaad dhegeysanaysaa barnaamijka ciyaaraha door ka yenin saaxiibada fariimaha inoo soo diraya markaynu eegno axmed abuukar wuxuu leeyahay dabcan waxaan taageeraa kooxda kubadda cagtaha ee manchester waxaa leeyahay manchester toddobaadkan gudihiisii way badiyeen waxaan rajaynayaa kulanka soo aadan in markaa barbadhacay galaan marka taageerasha manchester badi waxay leeyihin kulanka soo socda arsenal haddii barbadhac ay badiyaan iyagana waa kaa xaaladu okay ay noqon doonta ay leeyihin waa yahay saaxiibada kale aynu fursa siin doonaa soo dhow waaya cabdiraxmaan barnamij waa la socotaa aad iyo aad aad iyo aad soo dhow aad aad aad aad aad waayahay waayahay aad iyo aad waa kaa warkaynu hadda celinayaa waxa uu ka mid yahay saaxiibada barnaamijka ka qayb qaadanaya weli waxaa dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha doorka yenan saaxiibada kale ee fariimaha inoo soo diray inaa socdi axmed waxay leedahay waa taageere weyn ee kooxda kubadda cagta mancity xaqiiqadu waxay tahay leedahay waxaan toddobaadka gudihiis soo gabagabayn doonaa kooxda kubadda cagta ee arsenal marka waxaynu ognahay beb gordola waxa uu jecel yahay kooxda kubadda cagta ee arsenal siddeed iyo toban jeer ayuu garaacay marka kulanka soo socda haddii uu garaacana sheekada waxay noqon doontaa sagaal iyo toban jeer marka waa kaa taageerayaasha mancity aad iyo aad ay u jecel yihiin inay la ciyaaraan kooxda kubadda cagta ee arsenal laakiin arsenal sidii hore maa xaqiiqda aad iyo aad waayahay saaxiibada ayaa weli fursad siin doonaa soo dhow aad iyo aad aad iyaad magacaaga deegaanka maya bashara barnaamijka oola socotaa waa yahay aad iyo aad soo dhow waa kaa citiisniska waa kaa toddobaadkan waad badiseen astonville ayaad garaacdeen waxaad ku jirtiin kaalintiinnii labaad waxaad doonaysaa toddobaadka inaad soo gebagabaysaan kooxda kubadda cagta arsenal bal rajadiina ka warrama iyo beeb shaxdii uu ciyaaray iyo qaabdhismeedkiisii uu cusub markuu xalay bilaabay markii la cidigii ee keedka ku fadhiyey inuu ku bilaabay yacni arrinkaa bal ka waran aad iy aad marka waxaa rabtaan toddobaadkan na soo gabagabaysaan <laughs> waayahay waa ka waa ka ah waa ka taageerayaasha arsenal iyo mercity waxaa weeyaan xilligan oo kale waxaa ka dhexeeya wax weyn sababtay tahay markii saddex dhibcood keliya u dhexeeya laba kooxood horyaalka brimier leaga ee ku wada dagaalamaya xaqiiqda waa kulan adag weyaan habeenkaasi waxaa jira ee james leaga waana arbacada weeyaan oo chelsea waxaa wada ciyaari doona kooxda kubadda cagta ee brushi dudmud marka kulanka chelsea iyo brushi dudmud inkastoo james league yahay xaqiiqdu waxay tahay kulanka ee mancity iyo arsenal taageerayaasha inta badan waxay isha ku hayaan kulankaasi maadaama xilli markaasi dabcan kow iyo tobanka habeenimo oo markaa nus dhiman yaha ama sodon daqiiqa uu dhiman yaha uu soo geli doono marka toddobaadkan barcelona ayaa guul muhiima ah gaartay waxayna garaaceen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo fadryaal ama kulankii xalay barsha oo guul muhiima ah gaartay waxay ka dhigan tahay in hadda koo iyo toban dhibcood horyaalkii la liigaha ay ku hogaaminayaan marka barcelona iyadana sanadkan aad iyaday u khatar badan tahay macalin shaafi rajadiisii iriyadiisii waxay ahayd ku guulaysiga horyaalka la liigaha taana waxay u muuqataa in ay ku guulaysan karayaan inkastoo koox kubadda cagta real madrid kow iyo toban laga sareeyo kulanna baaq uu yahay laakiin siddeed dhibcood markii ay tahay taariikhda arsenaal aan idhaahda kooxda kubadda cagta barcelona markay siddeed dhibcood ay ku hayaan hoggaankan inta badan ku guulaysan jireen marka inkastoo horyaalka ligaha usan dhoweyn laakiin horyaal kasta markii la eego tusaalahan kale brimier league oo kale saddex kooxood isku haya waa manchester ilaa arsenal iyo city dhanka la liigahana waa barcelona iyo real madrid dhanka eh, eh, seere-ada talyaanigana ah, markii la eego naaboli ayaaba durbadii hadda boqolkiiba boqol loo saadaalinaya dhanka kalena bundusliigihii iyo jarmalkii ilaa iyo ninka faransiiskii markii la eego v t weliba koox kubadda cagta ee lagu magacaabo byr l inkastoo byr munig xataa kooxda kubadda cagta bulshii duudmood ay marka kaabiga ku hayaan jarmalka oo kale weli lama xaqiijin oo yani inta badan horyaal koox badana dhiman laakiin baayer ayaa muddooyinkii ugu dambeysay way iska daldalinaysa marka laakiin horyaalka xiisaha badan markii la eego waa saddexda horyaal markii la eego ilaa iyo markii eh, england midka england ah, premier league markii la eego iyo midka eh, talyaaniga ilaa iyo midka kale ee spain markii la fiiriyo marka waa ka weli waxaa dhegeysana barnaamijka heeraha doorka yeenen waayahay weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door k n n saaxiibada barnaamijka qibqaadanaya haddiinu egno dhanka fariimaha farxiye axmed waxay leedahay waxaan taageeraa kooxda kubadda cagta ah ee manchester city waxaana rajeynayaa guushii muhiimka ahaa aynu ka gaarnay aston villa in markaas dabcan dhiirgelin noo noqon doonto wuxuu leeyahay ama waxay leedahay inantan waxaa rajeynaya todobaadka inaan soo gabagabeyno kooxda kubadda cagta arsenal saaxiibada barnaamijka qibqaadanaya aad yaad ayaan ugu mahad celinayaa qofkan kale wuxuu leeyahay waa maxamed waxaan jooga ayuu leeyahay degmada sanabada waxaa taageera barcelona waxaan rajeynayaa sanadkan laligaha inaynu ku guulaysano waxaan rajeynayaa in kooxda kubadda cagta real madrid inu ka qaado marka barcelona iyadana toddobaadkan waxay isku diyaarinayaan kulanka derbiga ah ee manchester united iyo waliba kooxda kubadda cagta barcelona marka yurbliigaha ayay markaa wada ciyaari doonta toddobaadkan kulmo xiise badan baa jira d h e iyo waliba kooxda kubadda cagta bayer marka waa kulamada xiisaha badan toddobaadkan marka waxaa weeyaan caawana waa kooxda kubadda cagta liverpool weliba kooxda kubadda cagta everton ee wada ciyaaraya marka liverpool xidigo muhiim ayaa usoo laaban ama usoo laabtayba vandaaj iyo weliba bobby farmino iyo weliba diego jota diego jota waxa leey waaba fid weeyaan kulankan waxaa macquula in lagu soo bilaabo marka vandajna e, sidoo kaleeto marka taageerayaasha liverpool markan waxay dareemayaan waxyar nafis maadaama xidigooda muhiimka ay usoo laabaneen laakiin luis dias ayaa la saadaalinaya bisha e, bilowga ah maaj ama maarso in markaa dabcan uu soo laabto laakiin hadda ninka laihahdo los diasto bargoona goonida u qaadanaya marka ninka haddii uusan laabtana liverpool waxaa la aaminsan yahay inay kusoo laaban doonto liverpoolshii hore ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci si bien fait la folie. Faut que markaan wararka waqtiga iibsigana haddaynu eegno chelsea ayaa ka mid ah kooxaha xiiseynaya golhayaha kooxda kubadda cagta ee brentford david raya waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta chelsea ah xil ciyaareedka markii uu dhammaado david raya ayay doonayaan inay soo qaataan sida iminkan bala soo warinayo wargeyska football london dhanka kalena haddaynu eegno chelsea ayaa sidoo kaleeto xiiseynaysa daayarka garabka weerarka barcelona ee ninka la yidhaahdo cabdil zalzul oo haatanba amaah ugu maqan koox kubadda cagta asasuna waa wiil daayar weeyaan liverpool ayaana ku biirtay tartanka waryahaanka napoli ninka layidhahdo victor osimhen oo koox kubadda cagti manchester iyo weliba chelsea bay doondoonayaan dhanka liverpool ayaa doonaysa golahyaha labaatan sana jirka ah ee kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo adirlad waxaana leeyahay waxay doonayaan in golhayadadeer soo qaata tababaraha kubadda cagta ee everton ninka layidhahdo sin dach ayaa muhiimadda koowaad ee ka dhigtay inuu heshiis cusub ka saxiixdo golhayaha jordan bigford dhan kaleetana kooxda cagta spolis ayaa warxun ka heshay qadkeeda dhexe nin tirahdo rodrigo bentacon oo dhaawaca jilibka ah ku maqnaan doona ilaa iyo lix bilood sida iminkanba lasoo warinayo dhanka kalena haddiinu eegno koox kubadda cagta newcastle united iyo liverpool iyo barcelona ayaa markaasi isku haya xidii qadka dhexe koox kubadda cagta interakti frankfort ninka layihahdo daji kamad ah markaas southampton iyo lidisna labaduba waxay isku hayaan tababaraha reer argentin ninka layihahdo marcielo galardo marka dhankaleetana ninka layihahdo rabiot ayaa sheegay inuusan ogeyn waxay dhici doonaa marka heshiiskiisa yuventus dhaco hagaagan marka rabiot ayaa iminkaba ka wacdareynaya dhanka iyo weliba talyaaniga dhanka kalena haddiinu eegno dabcan waxaa aad aad loo hadalhayaa xaaladda ninka layidhaahdo haalan inuu ciyaari doono kulanka toddobaadkan kooxda kubadda cagta ee arsenal haddaba tobobaraha koxda kubadda cagta mancity beb guardiola ayaa ka hadlay dhaawicii uu xalay wakhtiga nasashada ah uu bedelo waryahaanka ninka layihahdo haalaan mancity ayaa saddex iyo hal ka gaartay astonvilla guushii muhiimkaheed haddaba beeb oo arrinka ka hadlay wuxuu leeyahy u malaynayo inuu dhaawac yahay balse waxaan rajaynaya uu leeyahay in arbacada kulankaasi ciyaaro marka wuxuu leeyahay hadda waxa uu yahay nin tababaranaya waxaad rajaynaya kulankaas inuu soo laabto waaye saxbada guud ahaana barnaamijka ciyaaraha doorkeeya intani ay kusoo gabagabaynaya noole kulanti